bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calى rasuuli اllahi waalih wsaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii siddeetan iyo labaad ee ka mida min saxiixi muslim kitaab طahaara baynu ku soo jiray khaasatan kitaab اlxayd baabu sifati gusli اljanaaba wuxuu baab yahay qaabkii loo dhaqi lahaa janaabada ama looga qabaysan lahaa janaabada intayna marka gudagelin casharka caawa ballantii xalay aan u ballansanayn axaadiidta ku timid baabka aynu soo maray xadiidkii thowbaan baa inoogu dambeeyey mowlaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wali wasalam xadiidkii caaisha qeybbuu ka tilmaamay xadiidka umu sulaym qeybbuu ka tilmaamay xadiidu anas saxiix qeybbuu ka tilmaamay xadiidkaa marka eh, thowbaanee u dambeeyey wuxuu ka hadlay oo xadiidku xambaarsanaa dhowr macno macnaha koobaad wuxuu ahaa inuu ka bixiya tilmaan daqiiq ah tilmaan faahfaahsan ayuu nabigu ka baxshay calayhi الsalaatu wassalaam tilmaanta ay leeyihiin biyaha raggu wuxuu kaloo tilmaan faahfaahsan nabigu ka bixiya calayhi الsalaatu wassalaam muuqaalka iyo tilmaanta iyo sifada biyaha dumarka nabigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam biyaha raggu inay yihiin biyo cad oo rib ah oo ka awood badan kuwa kale biyaha dumarkuna waxaa lagu tilmaamay inay yihiin biyo jilicsan ama dabacsan xagga midabkooduna jaallaah ama yalow waxaa u taqaanaan ama booroboore ama casuusba leh masalada labaad ee xadiidku tilmaamay wuxuu ahaa axaadiida baabka ku timid tilmaameen oo ekaanshaha ilmuhu u ekaanaya aabbihii ama ree adoogii iyo ekaanshaha u ekaanaya ilmuhu hooyadii ama ree abtigii masalada saddexaadba waxay ahayd ee axaadiisu tilmaameen khaasatan xadiidkii tawbaan ee u dambeeyey dheeraa ee mufasalka ahaa ilmuhu inuu lab noqon karo dhadiga noqon karo kolba marka la eego labada biyo ki xoog bata biyaha dumarka iyo ka ragga xoog bata marka macnahaas waa xadiidka toobaan khaasatan ka hadlay dadkana ahlulqiblaha ama wadaaduhu saddex madhabba iskugu khilaafeen saddex madhab ayaa iskugu khilaafeen madhab xalaynu soo hormarinoo qayb ka sheegnay oo wuxuu ahaa madhab odhanaya xadiidku ma sugno xadiidka thawbaan qaybtiisa ku saabsan in hadday markay kulmaan biyaha raggu iyo biyaha dumarka kurmaan faida ijtamacaa facalى maniy الrajuli maniy اlmarأati adkara bidn اllah waإida calى maniy اlmarأati maniy الrajuli aanaa aw anaثa biidn اllah macnahaas oo xadiidku qaybta damba ah ee tadkiirka iyo taaniidka ku saabsan ama idkaarka iyo iinaadka ku saabsan ayay yidhaahdeen waa lafdi aan sugnayn maxaa yeelay raawigaa dhici karta inuu ku wahmiyey axaadiista kaleu khilaafsan yahay daahirulqur'aan buu khilaafsan yahay halkaasay la mareen qolyo badanoo mucaasiriina ma arag marka laakiin culummo horeo qaabkaa u dhiga waxaan ka ahayn shaekhulislaam ibnu teymiya xalay aynu soo hormarinay ee ra'yigiisa xalay aynu soo sheegnay waliba mucaasiriinta ee la odhan karo waxbaa ay fahansan yihiin ama wuxuun lagu kalsoonaan karo waxaa ka mida ah ibnu cuaymiin baa ka mid a ah ragga asaguna xadiidka daciifiye ee maray ee ra'yigii shekhulislaam ibnu teymiya maray ra'yiga marka asagu macno badan ma laha ra'yi iskaga dhisan tahmiin tahmiin buu iskaga dhisan yahay sanaaca alxadiiiyana wuxuu cuskan yaho cad ma jiraan lanno saxaabi la tafaruday waba laguma cileeyo waxba laguma cileeyo saxaabi baa la tafaruday <laughs> cilo ma aha raawiga ku jira sanadkana meel laga taabto ma laha xadiidku ma dhowra ah ayuu leeyahay min xadiidi thawbaan marka walidaalika ayaa culimmadii nuqaada ahaa ee fannigan ku takhasusay ee khaaska u ahaa ee xataa muslim dabagalay ay xadiidku sidaa ku daayeen marka xadiidku sawaabku waxaa wey waa xadiid mutalaqan bilqabuul min jihat اlumma ummaddu way aqbashay xadiidkaas ilaa laga soo gaadhay ra'yiga ibnu taymiya qarnigii sideedaad ee hijrada marka ra'yigaas maca xubina lishaykh waa ra'yi hayru muctabara ra'yi hayru muctabara qiimo badan ma lah walidaalika ardaygiisu ibnu qayim mar walbo ra'yiga sheekha sheego wuu khilaafaa mukhaalafo lufi ku jiro hadduu lafdigu sugnaado wa markuu fogeeyo haduu lafdigu sugnaado falaa munaafaata baynahu wa bayn alaxaadiid اlukhra buu yidhaahdaa asagay axaadiidta kale isma diidayaan wuuna jamciyaa mararka qaarkoodna jamcu ku horeya mana soo qaada ra'yiga sheekhiisa kutubta qaarkood markuu soo qaadana ra'yiga sheekhana waa sheegaa in la jamcin karana wuu tilmaamaa cala yati ra'yigaasi waa ra'yu hayr muctabara ee nadari marka macnaa wakhti badan ku bixin mayn ra'yiga labaad waa qowljumhuur qowljumhuur qowljumhuur waa maxay jumhuurulmacaasiriin baynu u jeednaa jumhuurulmacaasiriin baynu hadda u jeednaa iskadaa waan kuu soo hormariyay inuu xadiidku mutalaqan bilqabuul yahay wax macnihiisa tacaarudana uusan jirin macno iyo lafdiba ay aqbaleen iyo sanadba jamaahiirtu marka waxay leeyihiin xadiidku min xayu sanad waa saxiix min xayu sanad wax cilla oon sheegno haddaan mucaasiriin u badannahay xataa atibadoodii doctor maxamed cali albaar baa ka mida kitaabkiisii ahaa khalqu اlinsaani bayna اطibi wاlqur'an akhriya risaala maطbuuca weeye manshuura xataad u baahataan fi lmawaaqic risaala qayima khalqu اlinsaani bayna اطibi wاlqur'an wadaadkii ahaa doctor maxamed cali albaar oo nin abiib oo dhakhtar oo weliba fanniga shareecadana aad aqoon ku leh kutub badan oo naaficana leh asagu ra'yigaasuu marayaa labaadeen sheegay ikhtiyaaru jinsi اljaniin wadaadkii iska asaguna doctorka mutakhasiska ah fi اlajinna wa cilmi الtashriix asaguna kitaab buu qadiyadda ka leeyahay doctor jamaal xamdaan xasaanayn ninkii la odhan jiray asaguna baxi gooni oo xadiidka toobaan ku saabsan buu leeyahay waana abiib mutakhasisa fi cilmi اlajinna marka nin walba meel buu ku dhuftay aduu jumhuur almucaasiriin waxay marayaan xadiidku min xayu sanad wuu sugan yahay min xayu sanad waa xadiid sugan xagga laakiin macnihiisu ayay isku khilaafeen oo calaa culuwiga aan soo marray ee meesha lagu sheegay ma sabqigii axaadiidta kale ay sheegeen qudhigiisibaa mise waa macno ka duwan waa isku khilaafeen waxay kaloo isku khilaafeen culuwigu ama laga wadaa kara iyo quwo oo biyuhu kale ay ka xoog bataan mise waa culuwi xaqiiqiga oo irtifaaca ahaa inay biyobiyo ka sara kuwana hoos maraan kuwana koreeyaan oota waxaa lagu suuraysan karaa labada biyood kolba soo hormara biyuhu haweenaydu hadday yimaadaan oo xubinka taranka ay ku jiraan oo biyaha ninka ka dul yimaadaan oo ay daahaan hadii goor waxaa sarraynaya biyihii kor maraya biyihii horreeyena hoos bay marayaan culuwiga la sheegay xadiidku sheegay ma culuwi xaqiiqiga ahaa oo irtifaaca ah irtifaacu maain calaa maain miya mise waa culuwi oo laga wado bimacna sabqi lann ruux markaad baratantaan oo uu ka hormaro waxaa weeyaan waa kaa sareeya wuu kaa sarreeya lanna waa kaa hormaray waa kaa dhaqay mise waxaa looga jeedaa culuwi bimacnaa alkara wاlquwa badnaansho labadii biyood mid mid kama sarreeya maalan mid mid kama sarreeyo ma kala hormarin maalan ama ismar bay yimaadeen way kala badan yihiin badnaashuhu marka waxay keenaysaa in lagaa awoodbato wainama alcizatu lilkaairi idan macaanida waa isku khilaafeen ra'yiga labaad qolyaha iskale oo taxdiidka mafhuumka alculuwi bay isku khilaafeen fi lxadii calaa ayaa taxaal nimankaasi labaad ra'yigu waxay leeyihin ataa haddaynu salimno xataa haddaynu ogolaanno in biyaha dumarku saamayn ay ku leeyihiin ilmuhum inuu lab noqdo ama dhadig noqdo aynu wuxuun salimno waxaa weeye taiirka iyo saamaynta biyuhu dumarku yeelan karaan waxaa weye keliya ah oo keliya xayawaanka manawiga ah ee ukunta dumarka qarxinaya ee bacriminaya ama rimayga uu ka abuurmayo xayawaankaasay biyuhu dumarku soo jiidanayaan oo ukuntaas soo jiidanaysa jiidashadaa waxaan ka ahayn oo raad ah ama saamayn ah oo biyuhu dumarka leeyihiin ma jiray leeyihin bacdamaa xayawaankii manowga ahaa ee ukunta soo jiidato kadib ukunta marka la qarxiyo gudaha uu tago xayawaanka manowga ee uu tago ilmuhu inuu lab noqon inuu dhadi noqon waxay ku xidhan tahay kolba xayawaanka manawiga ah tilmaantuu watay musalax cilmiga ibigaa ah ama y ama x bay yidhaahdaan xa waxaad u ama ya idinku aad jirtaa af ayuu noqonaya bimacnaa waxaa looga jeedaa biyaha raggu had goor waxay ka kooban yihiin qayb wadata tilmaan dhadigaan oo x ah iyo qayb sidata tilmaan labaan oo y ay yidhaahdaan dumarku sidoodaba biyahoodu waa dhadigaan weeye x wey weligeed waa hal nooc biyaha dumarku waa hal nooc ma wataan unug ama qayb y a ah ma laha haweeneydu hadday gabdho daadayso aday howluhu kaa socdaa hadday wigeeldalaysana aday kaa socdaan hadday isku dhexdartana waa adiga xaggaada gabarh wax lagu eeda ma laha waa beer la abuurto oo wixii lagu abuuran bay keentaa qolyaan halkaasay marayaan bimacnaa waxay leeyihiin wax saamayn ah kuma laha biyaha dumarku mustaqbal wuxuu noqon doonaa ilmuhu ama lab ah ama dhadiga miyaynu isfahn keliya saamayntu waxaa weeye ay biyuhu dumarku leeyihiin in ukunta ay soo jiidato ama ay dafto ama ay magnahaan u jiidato xayawaanka manowga ah ee ama markaa xambaarsan labaanta ama xambaarsan dhadigaanta ayb ayagu halkaasay hawshii ku gabagabeeyeen ra'yigoodaasi waxay rabaan inay ku yidhaahdaan sabab abiici ah sabab abiici ah oo la fahmi karo ma laha ilmuhu inuu lab noqdo ama uu dhadig noqdo hawshoo dhan waxay ku xidhan tahay mashii'at اllahi subxaanaه wa tacaala ida shaaa adkara waida shaaa anaa aw anaa ilaahay baa xilli hadduu doona lab ka dhigi hadduu doonana dhadig ka dhigaya halkaas iyagu la mareen ra'yigooda waxay ku dayayeen in isku xoojiyaan aayado qur'aana taasna ma wanaagsanaynoo marka hore inay nimanka hore ku biiraan baa u fiicnayd oo yidhaahdaan xadiidku waa daciif lama aqbali karo limukhaalafatihi kitaabka khilaafsan ay laakiin intaad tidhahda xadiidku waa sugan yahay ood aqbasho haddana inaad macnihiisi durto xogo ma wanaagsano dhibba ma lehe waxay yidhaahdeen wuxuu ka hormarinayaa xadiidku odhanaya facala maniy الrajuli maniy اlmarأati adkara biidn اllah وإida calى maniy اlmarأati maniy الrajuli aanaa aw anaa biidn اllah yacni waxay leeyihin wuxuu ka hor imanayaa aayaddii suuraة الnajmi iyo aayaddii suuraة اlqiyaama laa أqsid ayaxsab الإnsaanu an yutraka suda alam yakun نuطfaة min maniyin tumna wfii qirاءة yumna uma kaana calaqatan fakhalaqa fasawa idan waxay leeyihin meeshan waxaa la sheegay in zawjeenkoo lab iyo dhadig laga abuurayo min nudfatin mani tumna ay turaaqu la gano ama la daadsho ama qulqusha tumna ama yumna labada qara waxay ku dhisantahay kulba meesha aad u celiso tumna haddaad tidhaahdo min nudfatin bay eegaysaa nudfada ayay daba taagan tahay oo laga sifaynaya haddii la yidhaahdo yumnana manidaa laga fiirinaya alam yakun nutfatan min maniyin maniyin yumna weeye tumnana min nudfatin baa tumna ka eegaysaa dhib ma laha idan tumna iyo yumna bay ku fasirayaan macna ah yuraaqu aw yurma bay ku fasirayaan iyadoo xataa min xayu albaxث اlugawi aan loo haynin naqli cad hawsha ayada in yumna lagu fasiro yuraaqu ama yurma la gano lagu fasiro looma hayo naqli lugawiya oo saxiix ah hase ahaatee halkaasay la mareen marka waxay rabaan inay yidhaahdaan waxa la ganee booda waxaa weeye waa biyaha ragga khalaqa zawjayn dakara wlunaa baa laysm lab iyo dhadig waxay ku xidhan tahay min nufatin tumna aayaddii suuratu najmina wa annahu khalaqa zawjayn dakara wlunaa min nufatin idaa tumna labadaa aayadood bay isku qabteen waxay yidhahdeen waxay tusaysaa in lab iyo dhadigan ay ku xidhan tahay biyaha booda ee la gano biyahaasna waa kuwebay dheen waa kuwa ragga haddaba faإida اجtamaca facalى maniy الرaجuل maniy الmarأة أذkara بإذن الlah وإida calى maniy الmarأaةi maniy الrajuli aanaa bإidn الlah waa mukhaalifun lidaahiri alآayatayn miyaan isfahansannahay idan halkaasay la aadin howlahaasay isku qabteen marka waxay idhaahdeen markaan wuxuun indhaha isku qabanno waxaan leenahay biyaha dumarku saamayn kuma laha ilmi inuu lab noqdo ama dhadig noqdo waxaan ka ahayn in ukuntu ay soo jiidato biyaha ragga ama xayawaanka manawiga ee wata wayda ama ekiska wata macnahaas halkaas iyagu la mareen inta kale ku mashquuli mayno waa inoo dambaysa laakiin mukhaalafada ay sheegeen xadiidku inuu khilaafsan yahay daahiru اlkitaab waa ma jirto waa waham ismoodsiin wey ismoodsiin wey laba jawaab baanaan ka bixinay jawaabta koobaad waxaa weeye aayadda suuratu taariq bu idinkuna idinka hormanaysaan leenahay in la yidhaahdo haweenku shuqulkuma laha hawshaani waxaa aayadda suuratu taariq baa idinka hor imanaysa falyandur اlinsaanu mima khuliq khuliqa min maaءin daafiqin yakhruju min bayni sulbi oo dhabarka ragga ah iyo wاtaraa'ib wاtaraa'ib kalxamaha dumarkay salafku iyo tafsiirkooda u badan yihiin idan aayaddu daahirkeeda waa maxay ubadka in laga abuuro mushtarag u yahay bayna almaa'ayn labada biyood baa laga abuuraa waxay la abuurana waa maxay waa labiyo dhadig haddii meeshaa lab ka yimaado ama dhadig ka yimaadaba biyaha dumarku saamayn bay ku leeyihiin binaa'an calaa daahiri اlaaya khuliqa min maa'in daafiqin yakhruju min bayni الsulbi wالtaraa'i biyaha dumarkuna way boodaan way qulqulaan haddaad yuraaqo iyo yurma ku dhegan tihiin keligiin wixiina ma socdaan ragow waxaa weye dumarkuna waa leeyihiin heerarka qaarkood waxaa weeye dumarkaana isku mid ahayn dad raggu isku nooc ma aha waxaa weeye keligiin wixiinu ma booda mana qulqulaa lada yidhi aayadda suuratu taariqna daahiran way idinku fadhiisanaysaa idan aayad aayad ka horgeeya war qur-aankaa isku dilana weeye qur-aankaa iska horgeeyana waxaad yeelaysaan xadiidka sidiisa ku qaata jawaabta labaad waxaa weeye markaad leedahay hadda ka horan waa soo marray markaan maraynay xaggeen ku soo sheegnay wadaadkii maxamed cabdo ay nabiga in la sixray waa baail qur-aanka imanaysa maraan maraynay intaan kitaab uliimaan ayna ka bixinayd baan u malaynayaa marka la leeyahay aayad ama xadiidku wuxuu khilaafsan yahay qur'aanka iyo aayad buu khilaafsan yahay waxaa la shardiyaa saddex shardi cinda ahli اlcilm biitifaaq shardiga koobaad in badanna waynu soo sheegnay waxaa shardiga aayaddu inay qaطciyat dilaala tahay aayadda macnaha laga hadlahayo ee leedahay aayaddanuu xadiidku khilaafay aayaddu macnaha asaga waa inay ku caddahay caddaan aan shiki aqbalin oon ixtimaal ka furayn an takuuna dilaalaة اlآayaةi qaطciyatan laa taxtamilu الnaqiid shardiga miyaanu haynaa ayadaha ku haynaa abadan alam yakun nuطfatan min maniyin yumna aw tumna baad tumna salafku iyo culamaau tafsiir niman waxay dhaheen tumna ay tuqadara wa tukhlaq niman waxay idhaahdeen yuraaqu turaaqu la daadiyo idan macnahay sheegtay suuratu e suuratu طaariq min maain daafiqin yruju min bayni sulbi wtaraawun bay la mid tahay bal akaru ahli tafsiir wa akaru ahli hariib اqur'an waxay mareen in la yidhahdo alam yakun nuطfatan min maniyin yumna aw tumna ay tuqadaru wa tukhallaq la qadaro la qorsheeyo la abuuro bay ku fasireen rag yarbaa xataa yuraaqu aw turaaqu ku fasira marka aayadda aad leedahay xadiidkaa khilaafsan tusida ay macnaha tusayso ah macnuhu muxuu yahay in ayn saamayn lahayn biyaha dumarku hawsha labaanta iyo dhadigaanta oo hawshaa ay ku xidhan tahay keliya biyaha ragga ayaddu maku cadda mise kuma caddo kuma caddo oo tafsiir aan caddayn ayib yuraaqu haddaad tidhi waxo dhan waa la daadiya rag iyo dumarba yukhallaqu tuqadarna waa isku mid hawshan kuma anfacaysa wey an takuuna dalaalaة اlaayaةi qaطciya laa taxtamilu الnaqiid wالta'wiil taa ma hayno shardiga labaad waxaa kaloo shardi an yakuuna alxadiiu hayra mutawaatirin xadiidka aad leedahay waa mardudo waan radinaynaa oo waa tuuraynaa lianna wuxuu khilaafay qur'aanka aad leedahay waxaa sharda inuu uusan xadiid mutawaatir ahayn lanna xadiid mutawaatira waa qaciyu hubuut aayadduna waa qadciyatu hubuut wاlqawaaicu laa tatacaaradu cilmiyan adilada qaciga ah ee yaqiinigaana iskama hor timaado waan yakuuna alxadiiثu hayra mutawaatirin oo u yahay min akhbaar اlaaxaad shardiga labaad saddexaad shardiga saddexaad waxaa weeye anlaa yumkin aljamcu bayn اlaayaati wاlxadiiث anlaa yumkin aljamcu bayn اlaayaati wاlxadiiث waa inay suuro geli weydo in laysu keenoo laysjamciyo oo la kala fasiro la kala hago xadiidka iyo aayadda saddexdaa shardi marka la helo yaad odhan kartaa xadiidku wuxuu khilaafsan yahay kitaabka ilaahay aayaad buu ka hor yimid idan ma helaysid laa yuujad laa yuujad hawshaasi iska ogaada idan hadda shuruudda ma la helay saddexda shardi loo shardinayey inaad tidhaahdo xadiidku wuxuu bushinayaa ama waxaa bushinaya oo ka hor imanayao ku dhacaya aayad qur'aana markaad leedahay saddex shardi aayaddu waa inay tahy dalaaladeedu qaطciya laa taxtamilu naqiir xadiidku waa inuu yahay xadiian mutawaatir ahayn oo min akhbaar اlaaxaad ah sida xadiidka hawbaan haddayna aanan dhihin ummaddu waxay ku aqbashay bilqabuul oo markaa wuxuu u gudbahayaa min xiyas اlaaxaad uu ka tego xadii mutawaatir buu noqonaya agga macnaha iyo sugnaanshaha agga sugnaanshaha aan ujeeda almuhim xadiidku wa inuusan mutawaatir ahayn xadiidkiiyo aayaddana waa in aan la jamcin karin haddii waj walow baciidan lagu jamcin karo falaa wajha lilqowli bitacaarud hadda aayaddu maaha qadciyat dilaala ma aha bilitifaaq axad qabana ma jiraan aayadahan aayadihii suurat najmi waxaan sheegayaa iyo suuraة اlqiyaama axad yidhi waa qadciyat dilaala waa sariixa fii dilaalata lam ajid anu ma arag kolley intaan baari karana waan baadhay wixii un tafsiiran heli kari waa roge maanta ataa tafaasir albidc baan fiiriye qaybo ka mida rawaafid kutubtooda xataa waa fiiriy abadan maxaa kuu soo hadhay shardigii u dambeeya isna ka warrama anlaa yumkin aljamcu bayn alaayati wاlxadiid waa mumkin weliba ظaahira idan halkan waxaa weeye xadiidkaa ka cad min xayu dilaala aayadaha la sheegay isagaa ka cad isagaa ka cad oo tafsiil daqiiqo hoosuu sheegay wuunuu ka cad yahay nabigu wuxuu yidhi biyaha dumarku waa biyo jeecsan oo asfara biyaha ninku waa biyo cadoo adagoo rib ah faida jtamaca oo fiirsaa meesha laga hadlay ma aha hawlhadhe markay kulmaan buu nabigu markay isu yimaadaan faida اجtamaca facalى maniy الrajuli maniy اlmar'ati adkara biidn اllah masale daqiiqon aayad u bixin walaa xadiid kale u bixin baa xadiiu hawbaan ku jira waana mucjizaة min mucjizaati calayh الsalaaة wasalaam cilmu min aclaam اlhayb wey oo nabiga ilaahay u furay waa inaga soo maray nabigu markii la weydiiyey wixii ka horeeyey aqoon ooma lahayn allaase ii sheegay markay su-aalihii imtixaanku bilowdeen marka xadiid bihada daraja ah in lagu khamaaro iska ilaaliya in lagu khamaaro iska ilaaliya nimanka marka warkoodu macno badan ma sila waan iskaga tegayna falaa tacaaruda bayna alaayati bayna alaayatayni wاlxadiiثi aslan liintifaa'i shuruud الtacaarud shuruud tacaarud oo sideeda markaad mandiqa maraysaan iska badaaye saddexdaa keliya ee kutub اlusuul caanka ku ah markaynu ka hadlayno aayad iyo xadiid ku gaabso ayb laba ka mida lamaba hayo labada shardi midna khilaaf baa ka taagan oo xadiidku min akhbaar اlaaxaad ba mise min xayu sanad ha noqdo khabaru aaxaad laakiin min xayu alqabuul wاlhubuut wالصixa waa maxay waa muطalaqan biاlqabuuli ra'yu jumhuur الslf wالsaalix waxaa weye wاlfuqaha wاlmuxadisiinna axaadiiu صaxiixayn xadiidkii aan la durin min xayu الsanad aan la durin oo nuqaad aysan ka hadlin waa muطalaqan biاlqabuul waa kalxadiiث اlmaqطuuci bihi wakalxadiiث اlmutawaatiri yufiidu اlcilma اlyaqiiniya haddaan markaa dalaaladiisii howlo kale aan markaa laga niqaashin taa marka aan iskaga tagno ra'yiga madhabka saddexaad waa madhabka aad moodo ilaahayba inuu waafajiyay nimanka ka hadlay kuwa gaale kuwa muslimo brofesor waa ka hadlay xataa nin brofesoro misri oo maraykanka jooga ayaa labaatan sana wuxuu sheeganayay inuu baxi khaasa asagu uu ku gaadho hawshan xadiidku uu sheegayo xadiidkana ma oga mana yaqaan wuuna qarsanaya cilmiga wuxuu le waa cilmi anuu aan ku takhasusay axad baraado adduunka yaqaana ma jiro inaan sheegana waxay u baahan tahay in la isiiye bara'aة الاkhtiraac inaan anigu u horreeyey un foodgoostay lai xukumo markii la yidhi hawshan isla duubayso xadiid baa ka hadlahaya oo nebi maxamed baa kun iyo sano ka hadlay uu aamini waayo se cabdimidi andani baa ka hadlay kutubtiisana ku qoray wuu qaadan waayo ilaa loo sharaxay xadidkii loo keenay nimanka maxay leeyihiin nimanka waxay leeyihiin yaan la khaldamin waxay leeyihiin xadiidku macnuhu ka hadlay waa macno weliba mudhil ah oo bashar uusan awoodi karinba waa min cilmi illaahi subxaanahu wa tacaala ee uu ku manaysay rusushiiyo ambiyada wax basharee bani aadam keeni karaba ma ah oo xilligii joogay weyahad cilmigan taawuray ee hadda meeshu u dambaysay gaadhay baa yaa allah wax ka xamxamanay xoogu xantaysanay nabigu macluumaduu sheegay waa macluuma cilmiya ibiya haybiya waxyi lagu ogaaday oo marka culumulbashar ay horaan aysan gaarin waxay leeyihiin xayawaankan manawga ah idinku xayawaan baa hadda layska dhihi nool oo socdoo dixri yar waxaas ishu ma aragto marka telescoob iyo mijar iyo waxyaabaan waxweyney lagu fiiriyo baa la arkaya waa un biyo qulqulahayo caadiya ah marka hore ukuntan laguu sheegay dumarku ukuntoodii waa ukun malihid gabadh yahay ukun baa sina ka ah waxaad adu hadda arki karta ma aha waa wax u baahan qalab in lagu arko biyo caadi oo iska socda iyo waxaad xunba moodi oon macno lahayn weeye wax ukunood adagu arkaysa ma jiraan markaad isha caadi oo ku fiiriso weeyaad qalab bay u baahantah in lagu arko waxay leeyihiin biاltajriba alcilmiya اطibiya dhakhtar ahaan iyo caafimaad cilmiga ajinnada iyo buwaydaadka iyo xayawaanka manawga iyo biyaha ragga iyo kuwa dumarka maka la baray waxaa la ogaaday xayawaanka manowga ah ama ex buu xambaarsan yahay oo dhadigaan astaan dhadigaan buu xambaarsan yahay oo wax kale ooma bado midna wuxuu wataa waayo wuxuu xambaarsan yahay calaamad lab oo wax kale ooma bado mid walba wuxuu leeyaho wataa Eh, wuxuu wataa koronto shuxna kahrabaa'iya bay ku leeyihin shuxna kahrabaa'iya koronto wataa ama maylis ama balaas ah qolyaha marka eh, afcarabida saaliba iyo muujiba la yidhahdaa shuxna saaliba iyo shuxna muujiba idinku waxaa u taqaanaan maynis iyo balaas labada noocee biyaha raggu midkan akiskaa ee dhadigaanta ah iyo midkan xayawaanka madhowga ee labaanta ee waayda aba ah mid walba wuxuu wataa koronto yar baa ku jirta dab yar baa ku jira dabkaasi ku jira ama waa maynis ama waa balaas markuu maynis yahay wuxuu u baahan yahay ukun wadata balaas inuu la kulmo markuu asagu balaas yahayna wuxuu u baahan yahay inuu la kulmo ukun maynis ah oo xagga dumarka ah waa in isfandhan u maynaya ayib korontadu arag hal layn dabkama dhasho dabka waxay ka dhalanayaa laba fayloo yaryar marka laisku dhejiyo dabku imanaya midna waa mynis yani waa ka goo weye ka jar calaamadda xataa waa waato samayda arag calaamad yar baa la saaraya bateriyaha markaad aad gelisaan karboonada iyo waxyaabaha nooca tooshka iyo samayda in maynaysi bal isku qoranta haddaad isku dhinac u jeediso dab heli maysid tooshkuna ma shid maayo haddaad kala jeediso dab baad helaysaa idan haddii xayawaanka manawiga ee raggu uu maynis wato waa inuu la kulmo ukun wadata balaas hadduu u wato balaasna waa inuu la kulmo ukun wadata maynis xaggee marka awooddu ka imanaysaa faida jtamaca way kulmeen mid walba wuxuu wataa maynis iyo balas xaggee wax ka imanaya ukunta mayniska wadata hadyogol waay raadsataa xayawaanka ninka ee wata balaaska midda balaaska watana waxay goobanaysaa raadsanaysaa xayawaanka maynaska wata way israadsanayaan inaad fahantaan baan u malaynaya hawsha ma fahan markay kulmaan oo isu oo dabkii dhasho had iyo goor waxaa xoog badnaanaya biyaha wata balaaska isku ogaada biyaha wata balaaska awood badan ashuxna almuujiba ayaa aqwaa fi lcilmi ibi iska daa wadaadaha warkooda kale ay sheegeen ayaga waxay sheegeen baa idiin sheegaya ashuxna almuujiba ayaa aqwaa min ashuxna asaaliba miyana wada soconnaa warkii aan af somalia idinku sheegay baa idin carabiyeeye biyaha wata ee ku darta ama bositifeka wata ayaa ka xoog badan kuwa wata negatifeka markay kulmaan marka xayawaan manawi ah oo balaas wata iyo ukun wadata maynis oo isu yimaadaan yaa xoog badnaanaya balaaska ilmuhu labbuu noqonaya idan ma fahanteen faida اجtamaca facala balaas buu noqday wey facala maniy الrajuli maniy اlmar'ati oo ahaa maynis adkara biidn اllaah miyaad fahamtay macnaha hadda ka hadlaayo ayb waidaa calaa maniyu lmar'ati muxuu noqday maniyu lmara marka balaas isagaa balaas wata ukuntanaa balaas wadata gabadhu ay leedahay maniya arajuli xayawaanka manigooy ninki muxuu wataa maynis yaa xoog badnaanaya balaaskii ukunta gabadha ilmi muxuu noqonayaa gabadh hadda inaad fahanteen baan u malaynaya waa daqiiq macanuhu xadiidku tawbaan ka hadlay alcilm اطibina hawshaasu hadda sugaya faida اجtamaca maynisi balaas facalى maniy الrajuli ee watay bositifeka maniy almar'ati ee watay mayniska adkara biidn اllaah waidaa calaa maniy اlmar'ati ee watay balaaska maniy الrajuli ee watay mayniska aanata biidn اllaah macnihi inaad fahanteen bay ila tahay ya cabdiraxmaan khayr insha allah muhiimaddu marka yaa lagu degdegin axaadiista radinteeda xalayna waa idiin soo sheegay qaacidadii haddaad qaacidadii fii cilmika laga hadli jiray xataa jamiicu طawaa'if oo dhan ad isticmaashana takfi way kugu filan tahay الsamcu إida warada walam yastaxil caqlan wajaba الtasdiiqu bihi jamiicu طawaa'if baa qaba jamiicu طawaa'if kuwa ahlulbidaca sheegtay iyo kuwa ahlu sunnaha sheegtay haddii sharcigu wax ku yimaado oo ilaahay iyo rasuulkiisii wax sheegaan shaygaasna uusan mustaxiil caqlan ahayn mustaxiil caqlan waxaan suurogelin uusan ahayn caqlan caqliga bashariyada sariixa laga hadlaya wajaba tasdiiqu bihi in la rumeeyaa waajiba goormuu marka uu shaygu uusan markaa tira lam yastaxilla caqlan laba martabaa kugu jirta shaygu caqligu wuxuu u arkaa inuu uu dhici karo wax macquula oo bosibala weeyahay ama caqligu yatawaqaf ma xukumayo shaygu inuu jaa'izun caqlan yahay iyo inuu yahay mustaxiilun caqlan midna ma xukumayo yatawaqaf yataxayar caqligii baa ku wareeraya shay caqligu ku wareeray oo uusan ku xukumin inuu mustaxiil yahay ayib haddii sharcigu uu sheego haddii horaanba u warto jaahil baad noqotaye cilmiga lagu dhiibi maxaad ku diidaysaa qabso wey annagaa kuu sheegayne hadduu caqligu xukumo shaygu inuu dhici karana khabar iyo sharci sheegana waa asamnu walcasal nabad iyo caano wey hadduu caqligu xukumo shaygu inuu waajib yahay sharciguna sheegana waa tawaarud اladilati calى shayin waaxidin maxay ku yeeshay almuhim aلsamcu ida warada bma laysa bmustaxiilin bima laysa mustaxiilan caqlan wajaba tasdiiqu bihi laba rudbaana kugu jirta an yaxkuma alcaqlu biاljawaaz iyo an laa yaxkuma la bijawaazin walaa bimtinac labadaas suuraba waxaa la raacayaa oo waajibta in la rumeeyo harciga w ku yimid idan suurada kale ee kuu dambaysa ma dhici kartaa sharcigu inuu la yimaado shay mustaxiila horaan baynu ka hadlay horaan baynu ka hadlayo abadan asharaa'icu lama timaado bishayin mustaxiilin caqlan adaa iska dhaadhiciyey caqligaa ku fundoobay horaan baa lagaaga soo kaajay macallinkaadibaa ku kharibay inaad miyir qabtaad moodaysaa waadna xanuunsan tahay adaa u baahan lagu dhakhtariyo oo lagu seexiyo dhakhtarkii islaamka iyo isbitaalka islaamka lagaa shubo suntan ku gashay suntan bidcada lagaa shuba ilaa aad miyir quman la timaado sharecadaad ku aqbasho waxaan ka raba keliya waxaa weye inaad fahantaan madaahibtii saddexda ahayd madhabka idinla qurxsan kee wey kii idinku dambeeyey wahuwa alaqrab qolya sacuudiyuna wax qorqoro waxay leeyihiin madhabka horaa fiican yacni wadaadkaasay taqliidinayaan diin kale ma hayaan wadaadkaa shekh islam ibnu iyo meeshuu maray ibnu bay diin ka dhiganayaan in badan ayaga ka mida ah, kama hadlayo kulligood laakiin raggan arko dhowroo maqaalaha qorqoray warayu lwalu arjaxu waa tarjiix biduuni murajixin maxaad ku rajaxday ii sheeg waxad ku rajaxday maa fi ma jiraan ayib haddii aad leeda sheekhaa yidhi waa hayru maxfuud sheekhu muslim baa ka horreeyey haddad wax kale aad naga dhegaysanayn alimaam muslim ayaa ka horreeyey ummadduna way aqbashay qolyihii qodqodi jireen xataa waxba way sheegi waayeen marka maxaad limaada turajix ra'yan calaa ra'yin iska taqliid xubu sheekh inuu kula tago waa halis iska ilaaliya hawsha ayadaa idan in naska la difaaco ayaa ka muhiimsan in wadaad loo tacasubo wbxamd اlah niman aiba brofesoraara sheegay xadiidku macnuhu sheegay inuu sax yahay daqiiq yahay macno kastoo khilaafsan uu baail yahay oo weliba looga dambeeya fannigan xataa cilm اlajina iyo howlaha khaaska hadda markaa idiin sharxay qaabkay sheegeenna durba waad wad wax idinku taagan ataa ma jiraan maraynaya wاlxaqu yadkhulu qalba kuli muwaxidin min hayri istidaanin mxuu min hayri bawaabin wala اsti'daani ya laba xabbaa meesha gelaysa saddex baa gelaysa ukuntay ku goobanhayaan mhm. mhm. mhm. hadday laba wiil mataanayso laba bositiif iyo ukun baa kulmaya si fiican labada kitaab idin sheegay waad muraajacayn kartaan dhib malha baabu sifati asli janaaba cabdiramaan baad ku qosaysaan miya cabdiramaan maraykan buu ka yimid hawlanu fahamsan yahay marka ka faa'idaysta haddii aad idinku reebaadiya tihiin baabu sifati qusli janaaba wuxuu baab yahay intaa waa kafta janaabada qaabka looga qabaysan laha xadaana yaxya bnu yaxya atamiimi xadaana abu mucaawiyata maxamed bnu khaasimin can hishaam ibn curwata can abiihi curwata bni zubayr can caaisha radi allahu tacala canha qaalat hooyadan waxay tidhi kaana rasuul اllahi sal lay wuxuu ahaa ida اqhtasala min aljanaba idaa araada aliqhtisaala weeyahad markuu doono inuu janaabada ka qabaysto yabda waa bilaabi jiray qabayska oo fayaqsilu yadayhi gacmihiisuu jiray labada ah uu farxalan jiraa loo jeedaa nabigu calayh isalaat wasalaam uma intaa kadib yufriqu biyuhu shubi jiray biyamiini gacantiisa midig intuu ku qabsado calaa shimaalihi bidixda ugu shubi jiray fayaqsulu farja xubinkiisa taranku dhaqi jiray bimacnaa wuu istijaysan jiray ayib markuu faraxasho ayuu kadib istijisanayaa weelkii biyaha ku jira ama ibriiqi wuxuu ku qabsanaya gacanta midigta ah xubinka tarankana wuxuu ku dhaqayaa ku maydhayaa gacanta bidixda ah uma kadib yatawada'u nabigu waa wayse qaadan jiray wuduu'ahu lisalaa waysadii salaadoo kale uma intaa kadib yaahudu lmaaa biyuhu qaadi jiray fayudkhilu wuxuu gelin jiray asaabicahu farihiisa qiimaha badnaa fii usuuli shacri timaha jiridooda iyo salkooda biyaha nabi labada sacab ku qaado ayuu ku shubayaa madaxa markaasuu timihiisii faraha gelinaya say biyuhu u gaadhaan maqaarka ama madaxa ay u gaadhaan timaha salkooda xataa idaa ra'aa nabigu markuu arko aan qad istabraa inuu hubsaday oy biyuhu gaadheen lafta madaxa bimacnaa saanta madaxa ay gaadheen xafana waa hoobin jiray calaa ra'sihi alaaa xafanaatin madaxiisa saddex shumuu ku shubi jiray marka hore wuuqoyn oo biyuhu wuxuu gaadhsiinayaa salka madaxuu gaadhsiinaya ay kadibna biyo badan buu ku shubayaa madaxoo saddex cantoobo eh, u qaadaya nabigu madaxa ku shubaya oo intii hore uu ka dabageynaya uma intaa kadib markuu nabigu faraxasho oo isnijaysto oo madaxu waa gooni oo waa ka duwan yahay jir kaleo timo badan buu leeyahay hubsado in gankiisu madaxa uu qoyay oy biyuhu gaadheen kuwo kalena uu shubay uma intaa afaada almaa intaa kadib afaada almaa biyuhu ku butaacin jiray ku shubi jiray calaa saa'iri jasadihi jirkiisa intiisa kale jir kaloo ku dhaqaya nabigu gaadhsiinaya uma hasala rijlayhi luguhu haddana maydhi jiro biyo raacin jiray lugaha u dambayn jiro nabigu biyaha ku shubi jiray maadaama inta horeba laga maqnaa duulduulkii iyo carada iyo biyihii kaa datan ee lagu hagargaarhaye laguhu nabigu markaa dhaqi jiray xadaanaahu waxaa kaloo noo sheegay qutaybat bnu saciid baa noo tabiyey wazuhayr bnu xarbin qaalaa labadaa imaam waxay yidhaahdeen xadaanaa jariir bn cabdilxamiid adabi baa loo jeedaa xa waxadaanaa cali bnu xujr asacdi xadaanaa cali bnu musir alqurashi alkuufi xa waxadaanaa abu kurayb maxamed cala xadaanaa ibn numayr cabdullah numayr kulluhum dhammaantood can hishaam bni curwa can hishaam ibni curwa ay ka warinayaan wadaadka jariir bn cabdilxamiida cali bn misir cabdullahi bn numayr saddexduba horaana waxaynu soo maray riwaayadii abu mucaawiyat dariir can hishaam bni curwa can hishaam bni curwa kulluhum can hishaam fi hada isnaadi sanadkaad aad maraysaan hadee oo hishaam bni curwa ahaa can abi curwat can caaisha ayib walaysa fii xadiiihim xadii اljamaaca saddexda wadaadee dambe jariir cali bnu misr cabdullahi bn numayr alhamdaani walaysa fii xadiiihim kuma jiro aslu rijlayni nabigaa lagu hadhaqi jiray kuma jiro xadiikooda waxaa la tafaruday in la yidhaahdo uma asla rijlayhi markuu nabigu faraxasho oo istijaysto oo madaxa u hubsado biyuhun ay gaadheen kadibna jirkii intiisa kale biyaha ku gaaciyo loguhu biyo raacin jiray waxaa uu sheegay xadiiu hishaam haddaynu marayno abuu mucaawiyata dariir basaa sheegay sagaal xaafid ayaa khilaaftay asaga sagaal tisca min alxufaad ayaa ku khilaafsan fii dikri hasli rijlay muslim marka wuu soo celin doonaa hawsha waxaad mooddaa imaamku inuu leeyahay lafdigaa hore ma sugno abcigiisuna waxaa weeye asaxu lasaaniid inuu ku bilaabo xadiidka marar yar buu wuxuu sameeyaa intuu xadiidka macluulka lafdiga macluulka hormariya sanadka macluulkaa ah, yuu asaaniidda saxan dib mariyaa marka wadaaddaha waxay leeyihiin hunaa waa min hada albaab weeye oo tacliil lafdiga uma hasla rijlayhi fii xadiidi hishaam inuusan sugnayn ayuu kuu tilmaamaya si kastaba noqotay wadaadka ibn camaar shahiid abulfadl alharawi kitaabkiisa cilil xadiid saxiix muslim wuxuu yidhi qasbu eh, rijlayn in la sheego fii xadiid hishaam lagu sheego hayru maxfuud weeye waxaa la tafarudoo la gooni noqday abu mucaawiya abu mucaawiyat dariirna axaadiisa can ilacmash baa xujo ah ama axaadiiu can hayr alamash acmash fa fiiha nadar hilfo u qaaday lafdigaas isagu hawshaasi ma xuma laakiin tafarudku uu sheegay waba kama jiraan ibnu rajab baa baabiye lam yatafarad abu mucaawi waxaa mutaabiceeyey fii dikri hasli rijlayn mutaabiceeyey maxamed bnu kunaasa abu bakr cabdulcasiiz ibnu jacfar yaa fii kitaabi shaafi mutaabacada ku sheegay marka tafarudkaasi sax ma aha walidaalika alxaafid albayhaqi fii kitaabi assunan wuxuu yidhi xadiidku min hada alwajhi waa qariibun صaxiix lafdiga qatlu rajlayna waa riwaaya xafidahaa abu mucaawiya waa la mutaabiceeyey annaaqid alkabiir waa ibnbayhaqin wuxuu uhi waa riwaaya saxiixa hariiba xafidahaa abu mucaawiya almihim warkaasi halkaasi aynu kaga baxno tafarudna ma jiro in la yidhahdo waa saxiixa lafdigaasna waa macquul maxaa yeelay muslim ayaa fii saxiixi ku keenay wuuna ku bilaabay aaniyan bayhaqi baa feermeeyey tafarudna ma jiro asla waa in la eh, xifdiyo la aqbalo riwaayat اlxaafiظ dacfigii aad lahaydeen abu mucaawiya riwaayaatkiisa can hayr اlacmash fiiha nadarna mutaabacada oojinaysa mutaabacada xoojinaysa marka haddaad tirahda waa mucallana walam yadkur walamidkudkan badanee muslim sheegay waa qariino ibn camaar rashiid warkiisa labaadna waa qariino labada ixtimaalba waa waarid labada ixtimaalba waa waarid laakiin aniga waxaa ila tahay lafdadaasi nabiga way ka sugan tahay min urin ra min turuqin ukhra in la yidhaahdo lafdiga riwaayada xadiidka hishaam bni curwa inaan la sugin baa sawaab ah laakiin xadiidka curwe iyo riwaayaadka kale can caaisha la sugo ayaad moodaa inay roon tahay dhibba ma xadana waxaa adka noo tabiyey abubakr bn abi shayba xadana wakiic ibn jaraax xadana hishaam bn curwata can abi curwata bn zubayr can caaisha radi allahu tacaala canha ana الnabiya sal lay slam iqhtasala min aljanaaba nabiga janaaba ka qabaystay ayb yani inuu janaaba ka qabaystuu doonay wey fabada'a waa bilaabay maydrhigii qabayskii faghasala kafayhi alaaan labadii gacmood buu saddex goor nabigu dhaqay saddex goor buu farxashay wey saddex goor kafayhi alaaan uma dakara wuxuu sheegay wakiic weeye hadda waxa sheegaya naxwa xadiii abi mucaawiya xadiidka abi mucaawiya kale uu sheegay wakiic walam yadkur laakiin ma sheegin hasla rijlayni hasla arijlayn horaanna wuxuu soo yidhi nimankii dhowrkaa saddexdaa walaysa fii xadiiihim haslu rijlayn afar xaafid oo waaweyn buu khilaafaya wakiic jariir cali bnu misr yaa kale cabdullahi bn numayr wadaadkii ahaa la odhan jiray macmaar shahiid lafdigan dambe wuu ku dhagaya laftigiisu faasla kafayhi aaa nabigu inuu faraxashay min xadii hishaam waa sugan yahay laakiin nabigu saddex goor buu gacmaha dhaqoo faraxashay in la yidhahdo aaa faasla kafayhi aaa alaaantu ku dhagan yahay alaaan in la yidhaahdo waxaa la goyn noqday wakiic buu lehay wakiic baa la goyn noqday waana riwaayo cindanaa laysat maxfuuduu leeyahay daciifo weeye wadaad xoogo mutacanid weeye ziyaado uu sheegay ninka la yidhahdo wakiic axfad اlxufaad imaam muطqin ah xuja fii jamiic اlabwaab sunni isnaacay weliba oo ka badbaaday bidcadii ree kuufo weeye ninkaas riwaayau la yimid oo alaaan ah oo riwaayad kale ay ka aamuseen aslu xadiidna ay sheegeen faasla kafay soomaya soomar nabigu u faraxashay oo uu ku daray tiro ayuu leeyahay lama aqbali karo ayb marka taalabtirkeedu waa khaa lam yatafarad lam yatafarad waxaa mutaabaceeyey mubaarak bn fadaale cinda ibn jariir atabari mubaarak ibn fadaal oo saduuqa xasan alxadiid ayaa mutaabaceeyey oo ku raacay hawsha ayadaa waxaa kaloo mutaabaca qaasira mutaabaceeyey cabdullahi bn layicata can abi lswad can curwata can caaisha abulswad abulaswad waxaa israacaya hishaam kilaahuma can curwa riwaayada marka cabdullahi bn layicata can abilaswad can curwatana way ku timid fakasala kafayhi alaaan waxaa kaloo wariyey faasla aaa wariyey abu salm cabdiraxmaan can caaisha marka in la sheego inuu nabigu saddex goor faraxashay xadiidka caaisha maxfuud buu ku ku sugan yahay min riwaayati abi salma can caaisha wayna iman doontaa insha wuxuu kaloo waxaa wariyey ibnuhayca min ariiqi hayri hishaam min ariiqi hayri ariiqi hishaam oo min ariiqi abilaswad can curwa can caaisha asaga wakiicana waxaa ku raacay faasla yadayhi kafayhi aaaa min xadii hishaam weliba wakiic can hishaam mubaarak ibn fadalata can hishaam can curwata can caaisha faasla kafayhi aaaa marka waxaa weeye sawaabku in la yidhaahdo hawshuu sheegay ibn cmaar ashahiid waa ayru mutajih ayru wajihin wa ayru wajihin waxadaanah waxaa kaloo xadiidka noo tabiy camr amr naaqid amr ibn eh, bukayr mamd bu ahaa amr mamd bukayr annaaqidu xadaana mucaawid bn camr ibn muhalab alsdi xadaana zaa'ida ibn qudaamat aaqafi can hishaam bni curwata qaala ahbaranii curwata ii warramay aabbihi weeyahada can caisha radi allahu tacala canha ana rasul sl slm kaana waxa ida ikhtasana min aljanaaba hadduu nabigu janaaba ka qabaysanayo bada'a qabiisku bilaabi jiray faasla yaday gacmihiisuu maydhi jiray qabla an yudhila intuusan gelinin yadahu gacantiisa filinaa weelku biyaha ka darsanayo uma tawadaa kadib waa weyse qaatay mila wuduu'i lisala weysadii salaadoo kale weyse dhammaystiran farxalbese kuma gaabsanin wey xadaanii cali bn xujr bn yaas asacdi xadaanii ciisa ibnu yunis ibn isxaaq asabiic baa loo jeedaa xadaana alacmash sulaymaan can salim bn abiljacd abujacd magaciisa raafic baa la yidhahda raafic laakiin waa mashhuur bikunyatihi can salim ibn abiljacd alashjaci can kurayb ibn abi muslim mowla ibn cabaas can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaal xadaatnii khaalatii maymuuna waxay ii sheegtay habaryartay maymuuno maymuuna bint alxaarit waynu soo maray inta xadiidkay ku leedahay fii saxiixi muslim ayib somayna soo marin qaala hooyadan waxay tidhi adnaytu lirasuuli illah rasuulka ilah waxaan u dhoweeyey uslahu min aljanaaba biyihii uu kaga qabaysan lahaa janaabada faasla kafayhi labadii sacab buu dhaqay maratayni laba goor aw aaaan ama saddex jeerba waa taqsiim ama waa shakun raawi uma intaa kadib adhala yadahu gacantiisii buu geliyay filinaa i weelkii uma afraqa waa shubay uma afraqa almaa uma afraqa bihi biyihii buu ku shubay wa calaa farjihi xubinkiisa taranku ku shubay waaslahu waana maydhay bishimaali gacanta bidix buu ku maydhay uma araa maxaa la shubayaa biyihii baa la shubaya maxaa la isticmaalaya bihi bilyamiin bihi bilyamiin uma afraqa almaa bihi bilyamiin gacantii midig buu isticmaalo weeye calaa farji binu biyaha ku shubay wa hasalahu wuxuuna ku dhaqay xubinka taranka ahaa bishimaalihi qolyana bihidan waxay u celinayaan biyahay u celinayaan dhibba ma laha uma daraba wuxuu ku dhuftay bishimaali gacantii bidix nabigu ku istijeystay wuxuu ku dhuftay oo ku marmariyey alarda dhulku marmariyey dhulku ku ramuq gacantii uu ku istijeystay subana alayh salat salaam waa sida haddaad saabuunta u isticmaashaan waad aragteen saabuun baad isticmaalaysaan ayb fadalakaha uu ku ramuuqay wey dalkan shadiidan dalakaha gacantii buu jajabiyey wuxuu ku jabi marmariyey caradii dalkan shadiidan marin iyo jajabin xoog badan ma aha korkasta nabigu ma salaaxine waxaa weeye si fiican buu gacanta carrada u marmariyey iyo dhulka uma intaa kadib tawada'a wudu'ahu lisalaa wuxuu weyse qaatay weyse qaad la mid ah kii salaada oo kale uma afraqa wuxuu shubay biyihii buu shubay calaa ra'sihi madaxiisu eh, eh, ku shubay alaa xafanaatin saddex uma afraqa ثلاث xفناaت milka فicla rأسi bay ka dhigan tahay huna uma أfرغa وxushuba ثaلaث xaفanaaتin saddex cantoobo ama saddex sacab oo mil'a kafihi sacabkiisa muggi ah labadii sacabuna biyaha ku qaadaya isku qabanaya wax ku dhow nus litr bay markaa qaadaya markay gacantaada wkaad isku qabato nus litr ama waxay qaadayaan wax aan nus litr waba ka yarayn qolyadaa litr baa lagu qaadi karaa yidhaahda ayuub ku shubay madaxiisa saddex goor nabigu ثم asla saa'ira jasadi jirkiintiisa kalu dhaqay uma tanaxa waa ka dheeraaday nabigu waa ka fogaaday can maqaamihi daalika meesha uu ku qabaystay uu taagnaa faasla rijlayhi lugiisibuu maydhay faasla rijlayhi lagu soo haysta abu mucaawiya soo maaragta in xadiidkii maymuuna ku jiro ayib uma aataytu waan u keenay bilmindiili shukumbaan baan nabigu waa celiy ma rabo waa iska diiday وxadana mxamed صbax الdulaali abu jacfar الraazi abu bakr bn abi shaybata وabu quraybin muxamed ibn cala soo ma ahayn wlashaj magacii ashajna cabdulahi bn saciid abdulahi bn saciid abu saciid alashaj wa isxaaq bn ibraahim kulluhum can wakiic kulligood saddexdaa wadaad mise waa afartaa wadaad waaba shan dheh isxaaq ashaj abu qurayb ibn abi shayba maxamed sabax an wey kulum can wakiicin xaa waxadaana waxaa kul xadidka noo tabiyey yaxya bnu yaxya wa abu quraybin qaala waxay yidhahen xadaana abu mucaawiyat dari kilaahuma kilaahuma huda waxaa weeye wakiiciyo iyo abu muaawiy abu mucaawiya kilaahuma can ilacmash acmash bay ka wariyeen xadiidka bihada alisnaad sanadka haddaanu soo maray horaan aad soo marteen muxuu ahaa amash أعmش عن sالم بن أبiاعd عن كرyب بن عabاس إلى آخره ayb وlaysa فيi xadiiثihima xadiidkooda kuma jiro wadaadahan dambe إfraaغu ثaلaaث xafanaaت saddex sacab in lagu shubo madax calى الrأس madax lagu shubo wa fii xadiiثi wakiic xadiidka wakiic waxaa ku jira waصف الwuضuء kulih weysadoo dhammaan la tilmaamo nabigu wuu sandaarsaday wuu luqluqday wejigii buu dhaqay gacmihii buu dhaqay sida madaxii buu masaxay lugii hawshaasaa ku jirta weyse dhammaystiran wa fii xadiidi wakiicin waxaa ku jira wasfu lwuduu'i kullii baa ku jira yadkuru wuxuu sheegay wax kale iska badaaye almadmadatu luqluqashuu sheegay walistinshaaquu sheegay fiihi fi lwuduu ayib sandaarsana waa sheegay walaysa fii xadiidi abi mucaawiya kuma jiro dikru lmindiili nabigu markuu qabiiska dhammaystay oo lagu hidhaqay ayaan tuwaal ama shukmaan u geeya ama maro isku qallajiyo nabigu marka ma qaadanin kuma jiro asagoo nabigu isticmaalay tuwaalna way sugan asagoo iska daayana waa sugan kolba waa sidii markaa marna biyaha qabowgaad iskaga baahan tahay oo jirkaaba qabowga raba marna inaad qallajisaad u baahan waa kolba adigu khiyaarka wax karaahiyaa ma jiro sida sawaabka waxaadana abubakr bn abi shaybata xadana cabdullahi bn idriis an acmash sulaymaan can saalim ibn abiljacdigaad hadda marayseen wa can quraybin can bni cabaasin can maymuuna ana nebi sal slam utiya bimindiilin baa loo keenay falam yamasahu ma taabanin yacni ma qaadano iskuma tirtirin wajacala wuxuu gudagala subanuhu yaquulu bilmaa'i biyaha inuu ku samaynayo haakadaa sidaa biyuu nabigu intuu iska deligo yuu iska sarsaydhaya iyagoo iska hoobiyey iska deligey iska malowdiyey yacni wuxuu u jeedaa yanfuduhu uu firdhinayo biyo intaad satraad saa iska dhihi ood gacmaha saa iska dhihi waad saydhi oo waad wadi oo ilaa jirkaada u qalalo oodan u baahnayn bay shukubaan ayib وxadثna محamed مثنى الcanزي محamed مثنى الcanزي min شhuyuخ الجamاعة soo ma ahayn xadaثnii abu caasim النabiil wy abu caasim النabiil magacii baad tidhaahdeen ضaxaaq ibn mhlad ضaxaaq ibn makhlad can xandla ibn abi سufyaan الjumaح الquraشhi can الqاsim بn mحamed min fuqahaء السبcة في الmadينة can caaisha eedadiin wax ka qaadanaya can caaisha radi allahu tacaala canha qaala waxay tidhi kaana rasuul lah sal slam rasulka ilah wuxuu ahaa ida اkhtasara min aljanaaba markuu janaaba inuu ka qabaysto uu doono dacaa wuxuu u yeedhan jiray o codsan jiray bishayin weel oo naxwa alxilaabi soomaho kale ama dhiilko kalea dhiilka weyn xilaabku waa weelka geela lagu maalo shiikaha yarkaee sakaraadka ma aha ama furkan yarki gabdhuhu ay idaha iyo aiga ku maalaan ayib waa dhiilka weyne geela lagu li soomaha soomaalia ducuu qaada taqriiban ya saddex litir laba litir meelaha afar shan kolba say u kala wan yihiin dhiilka ugu weyn dhiilka ugu yar inuusan laba litir ka yarayn baan u malay ayib allahuma mid yaroo hadde loo dhiibaayo waay halaha igarhka ku maalahaya inuu yahay mooyee baalka qumane dadka geela lagu maalo kama yaraysto dacaa nabigu wuxuu codsaday bishayin shay naxw alxilaabi dhiilka geela lagu maaloo kale ama xoolaa lagu maalo faakhada wuxuu qaaday nabigu bikafihi sacabkiisu ku qaaday min almaai shayan wey faakhada almaaa bikafihi baa kugu jirta wuxuu nabigu qaadaya waa maxay ma dhiil mise biyuu qaadaya biyihii buu markuu biyihii qaaday badaa wuxuu nabigu bilaabay shubidda wuxuu ku bilaabay uu soo qaada uu ku shubayey bishiqi ra'sihi madaxiisa jeexiisa alaymani midig inagu hawshaa maba samaynaba ninka inoogu badan baa dee waxooga weysaysani kadibna shaawar baa laisku furahaya shaawar midig buu asagu yaqaanaye bidix dhakaduu kaaga bilaabahaya allaahumma inaad adugu bidix bidix geesgees oga istaagtood dhanka midig marka dhaqdaba mooye shaawarka laftirkiisa intii la gaabiyo ayaad midigta ku bilaabi kartaa bada nabigu wuxuu bilaabay fi sabi biyihii shubidooda wuxuu ku bilaabay bishiqi ra'sihi اlaymani madaxiisa jeexa midig uma alaysar haddana dhanka bidix uma ahada haddana wuxuu qaaday biyihii buu qaaday bikafayhi labadiis cab buu ku qaaday faqaala bihima bilkafayn labadiis cab wuxuu ku sameeyey ku shubay weeye calaa ra'sihi bartanku markaa dhankan midigtu nabigu marka dhaqay haddana dhanka bidixda maxaa hadhay dhadii kadib dhexdii buu ku shubay labada jeex bartamaha marka shay walboo khayr ahoo nabigu uu sameey ummaddii way soo guriyeen saxaabadii hooyooyinka waa soo guriyey ummaddi o dhanba waa soo guriyey marka ninkii yeeli kara itibaacan lirasuuli lah sal slam wuu samayn karaa waa aan laga ajirsayn raacidda nabigu ku raacay baa laga ajirsanoo awaab buu ka helaya aysan ka ahayn bal jirka biyaha wada gaadhsi oo horta janaaba iska koryeel w kal alla maquunshe w kale alla maquunshe idan ifadaasi waa sifooyinka u faahfaahsanaa sifooyinka u faahfaahsanaa hooyadan hadda xadiidkan dambe caaisha maysan sheegin inuu weysaysto inuu weyse ka hormariyey qabayskii janaabada muusan sheegin maysan sheegin caaisha xadiidkeedu hadda aynu hayno riwaayadka hore ayaana ku soo mara xadiid umu salama iman doona axaadiid kalaa iman doonta inta kitaabku socdo oo kala duwan saddex qaab buu suubana u qabaysan jira calayh isalaat wasalaam qaabka u caansanee nabigu u badnaa waxaa weeye inuu weyse hormariyo inuu weyse hormariyo weyse aan dhammaystirray oo lugu aysan ku jirin to faraxasho oo istijaysto kadibna uu weyse qaato lugaha uu u kaadiyo qabayska uu isku bilaabo markuu qabayska dhammaysto kadib u dhaqo lugaha la biyo raaciyo ma qabayskii baa la dhammaystiraya mise weysay ka dhimanaayeen aday kuu taallaa hawshaasi marka waa dhaqankii subanaha u badna calayh salaatu wasalaam waxaa kaloo nabiga iyaduna ka sugan weyse dhammaystiran inuu weyse qaato istijo farxalasho sandaarso luqluqasho weyse dhammayst oo macluuha la dhaqahayo kadibna qabayskii loo tago iyo inaan waxaan istijiya farxal ka ahayn aan laga hormarinin qabayska oo qabays lagu bilaabo qabayska dabadiina aan la weyse qaadanin nabi maxamed oo janaaba ka qabaysta calayhi salaatu wasalaam oo kadibna weysaystay lam yabut ma asixin nabiga kama sugno haddaad janaaba ka qabaysato ama weyse hormarso ama hormarsanini in laga dambaysiiyo weyso agee gelaysaa watarku sunnatun yuqadamu calى kuli cumuumin lafdiyin wkulu qiyaasin qaacidii bay hoosgelaysaa saa darteed ba jamaaca min aslf bidca mariyeenba ibnu cumar baa la weydiiyey caaisha la weydiiyey waxay odhan jireen waayu wuduu'in acamu min alghusli fahamkooda u fiirso waa laba xadaoo midna asqara midna akbara tadaakhul baa ka dhexeeya waana isku maqsuud waa isfangaleen bay ku leeyihiin haddaad shaaficita laakiin ku gelahaya muruq ku geli ayib oo waxay leeyihiin maadaama u sidii markaad abiiskaad qabaysanaysa aadan gadaal ka weysaysanaynin waa xubinka taranka iska ilaaliso haddaadan janaabada markaad ka qabaysata kadib aadaan weyse qaadan doonin ood rabta in weysadii isdhex galaan qabiiskii janaabada isdhex galaan markaad saabuunta isku shubtaad maydhanayso xisaabaha hoose baabacdaha ku taabanin oo seen yeelaa ama ka leexaba ama dumbadoogan ku dhaq dubmadowga dubkoraadka waad fahanteen baan u malayn waa culays ama intaad saa iskugu qabata labada gacmood labada gollangeli oo marmari ama tan mado oo la bax aday kuu taallaa oo dubkoraadka waa culays hawshaasi nabiga calayhi salaatu wasalaam kama sugna tafsiilkaana wuxuu u baahan yahay daliil qaacidatu shaafici maxay ahayd tarku listifsaal idan soo ma dhici karto nabigu inuu xubinka taranka gacanta madow ku dhaqay markuu qabaysanayey inuu ku dhaqay baabacada inuusan ag marinba ila horaan buu soo ijtaystay ayb oo biyaha qulqulay mar haddaan tafsiilkaa la haynin waa in duduubka lagu qaato ya man masa dakaru falyatawada waa xadiid caana wa hada akhaso sheemutar xaggeed aaday ninkii xubinkiis taranka taabta haweyse qaato wuxuu camimahayaa in lagu taabto eh, adoon qabaysanayn la taabto iyo iyo adoo qabaysanayn aad taabato inta waa camimaya kana muxuu keenay waa ka khaasan yahay waa ka khaasan yahay idan xubin taran nin qabaysanayn ma iska ilaalin karaa soo asag u baahan baa in jiraan laga koryeelo si loo koryeela haddee waa in la dhaqo waa in la dhaqo la xafoojiyo oo shanta lala galo oo baabacad waliba lagu dhaqo way ya galabs baa la gashanaya sheekaad keenteen ya sheekaad keentee yuusuf jiirna wuxuu leeyahay tuubo xoog badan lagu fura asaga aan la taaban nasal allah salaam war aan lama soo dhaqan waa loo istijeeyey waa loo istijeeyey bاب الqدر المستحب من الماء في xadيiثka صحيixa كاna sل اه عليه وسلم laa يتوضأ baعda غسل الجناaبة sunanka kusoo marteen بسند صحيiحi calى شhaرط الشhaykhayn waxaa ku mashquulin hawsha ayada ama horaan soo weysaysta ama iska daaye haddaad janaaba ka qabaysataan laa wadu'a laa wadu'a waa mukhaalafa lisuna iska ilaaliya baab الqadr الmustaxabi aimaba ha khilaafeen laakiin sidaa way sawaabku wuxuu baab yahay qadarka la sunneeyo min almaa'i biyaha xaggiisa fii غusl الجanaaba yaa markaan sharxay xaggee jirtay sifaadku nabigu u qabaystay markaan sharxaya xaggee jirtay soo kuma dhi nabiga waxaa ka sugan inuu isijiysto faraxasha kadibna qabaysta isagoo weysisani xadiidka caisha hadda muxuu ka hadla soo qaybtaa ma aha ma weysaa lagu sheegay amusalama idno bilaa weyse wuu iman doonaa nabi allow maxaa qabaysa igaga filan waxaa kugu filan inaad biyaha isku shubto jidka wada gaadhsiiso waa nas fii mowdicihi weysadu shardi ma aha waa min asunan weysada ka hormaraysa janaabada waa min asunan shardi ma ah waajibna ma aha ruuxii janaaba ka qabaysan waxaa ku filan keliya inuu biyaha shigsi wada gaadhsiiyo wuu iman doonaa isagoo cadfi min xadiii umu sulaym min xadiii umu salama marka markaan sharxaya sifaatka nabigu u qabaysanayay qaybta u dambaysay buu xadiidka caaisha ku saabsan yahay ma aqaana baryahan waad awilantahay sibaad u awilantahay marxab su'aalaha aad furteen muxuu ahaa su'aalaha daayaan habeen walbaad waad soo degnaysaan maaqaan maa waxbaa idinka khaldan tee wey mhm. waa su-aalaan loo baahnayn sheekh faarax limaada marka aan la weysaysanin maxaad leedahay marka intaan janaabadii aan ku dhacay soo dhaqaaqay masqush intaan shaawka aan isku bilaabay idan maxaad leedahay weysaa waajib igu ah idan weysadu waa min الsunan haddaad xadid kor yeeshana kii asqarka waa raacay qaacidatu tadakhul baad soo marteen imise baabbay gashay qaacidatu tadakhul lix baab lix baab bay gashay hadda goor baa idiin soo sheegay hadda idinku celin maayo wغusl الrajuli wاlmarأati fii inaaءin waaxidin iyo in haweenaya nin ay ka qabaystaan fii inaaءin waaxidin hal weel ay min inaan waaxidin fii xaalatin waaxida isku marna ka qabaystaan weelka marna waa laisu dabamari karaa oo waa lagu kallaytami karaa marna waa laisla geli karaa oo nin walba agga ka istaago gabadhuna agga iskaga shuba adna agga iskaga shubaysa wusli axadihima bifadli aakhar iyo midkood inuu ku qabayso kala hambadiisa intaasa masalo isa saaray biyaha janaab lagaga qabaysan qadarkoodu intee yahay oo la jecel yahay haweeney iyo ninkeedii biyoweel ma ka wada qabaysan karaan hambada mid walba ki kale ma isticmaali karaa ayb muslimiintu waxay ku ijmaaceen biyaha lagaga qabaysan janaabadu inaysan muqadar ahayn biyo go'an oo sharcigu uu ku xadayn oo ku leeyahay intaa waa inay noqdaan ma jiro biyo aad leedahay way kugu filan yihiin oodan baatulaynin oodan israafaynin ku qabayso nin bay laba litir deeqaan nin caaga dhuubta saddexda litira deeqdaa nin shan xataa aysan ku fillayn oo waswaas qaba ama fedhaweyn tayib ama qaabka loo dahaaro qaatabaa ka kharibanba oon ma soo baranin waa dambuu bilaabay bal inuu dahaarada iyo hawlaha la maba yaqaan waa kuruud horjeed ah waa nimba waa qaab biyaha janaabada qabaysanayo muqadar ma aha ijmaacu lmuslimiin wey intaad u aragta ku qabayso min hayri israafin taa waa masalo masalada ee muhiim ah ijmaac asna ku guntamay nawowi baa guuriya guuriya jamaaca min asalaf Eh, ibn aطaan alfasi baa guursha a'imo badan baa guuriya shaaficiya hayrkoodba leh waxaa weeye in biyaha la lagu israafana waa xaaraan ijmaacaas waxaa weeye waxaa lagu ijmaacay biyaha in lagu israafo oo la in la iska reebay waa mujmac in la iska reebay la iska waa mujmacun calayhi nahyiga ama nahyu taxriim ba mise waa nahyu karaha khilaaf ka jira ee inuu nabigu ummadda ka reebay oo u diiday oo biyaha yaan la baatulin yaan la israafin haddaad doontaan ma bad jooga webi qarkii fadhiya durdur taagnaada u yidhi waa masala mujmaca nahyigaa marka ma taxriim ba mise waa karaha laysku khilaafay wالsawaabu annahu nahyu taxriimin yaa sacad ibn waqaas laa tusrif fi اlma wain kunta calى nahrin jaarin sunankayna ku soo maray wadaadda cilo ku sheegay hayru muctabara walxadiid waa xadiid saxiixa ayib iyo axaadii dhowr ah labada ijmac isku ogaada labada ijmac isku ogaada ijmaca saddexaad xadiidku kuu sheegay wey ee iman doona haweenayda iyo ninkeedu hal weel way ka qabaysan karaan hal weel way ku wada qabaysan bimacnaa way wada darsan karaan ama ha wada marka ama dhanka dhankaa ha ka soo jeedeen ama isku dhinacba ha ka kaalmadeen weel keliya baaf qabaal haan weyn dhiil weyn waa biyihii waa laga wada qaadan karaa waa masalaة اijmac xadiitana ku cad ijmac afraad haweenaydu in ninkeeda hambadiisa ay ku qabaysan karto waa majmac asaguna biyay shubtay gabadhii wadaadkii baa ka horreeyey wuu ku qabaystay biyo badan baa soora gabadha ku filan inay idna ku qabaysan karto oo ay hambadiisa isticmaali karto waa maslatu ijmac mise ijmac baynu haynaa afar waxaa khilaaf ku jira keliya in gabadhu ay isticmaali karto cafwa inuu ninku isticmaali karo hambada gabadha intaad adugu hamhaamsanaysa gabadha kaa hormartay intay kuu soo reebta adug ma ku qabaysan kartaa taasaa khilaaf ku jira xaadiidka cabdullahi ibnu sarjal iyo xadiidkii muxuu ahaa mucaawi eh, ibnu xakiim iyo xadiidkii maymuuna ayaa ku yimid baabkaas karaahada baabka ku timidna iyo nahyigaasna waa nahyu karaahatin ama waa istixbaab waajib ma aha xaaraanna ma aha lanna waxaa sugan nabigu inuu ku qabaystay bifadli maymuuna biyo iyo maymuuna soo reebtuu nabigu ku qabaystay libayaani iljawaas laakiin waxaa wanaagsan weeye inaad ama wada qabaysataan ama wadaadku horeeyo haddiise ay gabadhu kaa horayso laftirkoodu dhib ma laha way bannaan tahay taa dambe waa mukhtalaf afartii masalo horena waa masaa'il ijmaaciya xadiidka markaan baynu dareerino tafaasiil yar yaroo hadda wadaaddu ay leeyihiin madhab walba oo gooniya lagu mashquulo maqsuudka guud ee xadiidka muhadana khuseeya ama tafaariic alfiqiya ee masale walba ku jirta waxaad ugu laabanaysaa madhabka shaaficigaha ah, en in badan idinku dhagaabay inaad barataan laakiin weli waad soo taagantiin xanaabilo iyo zaydiya laydinka karin la'ya waxaan ku keenay masale ay xusuusay wadaad zambiya jooga akhuna xasan yaa su-aal soo diray habeen dhawood markaynu soo maraynay imaam nawwi aan ka hadlaynay ijmaacaadkiisa waxaynu soo nidhi imaam nawwi raxmat ullahi tacaala caleyh asal faasida fii xikaayat alijmac laakiin waa tasaahulaa tasaahulkiisuna wuxuu ka yimaadaa masaadirta uu naqliyo ijmaaca sida ibnu mundir iyo ragga la kale ayb laakiin asagoo asal faasida ma laha marka wadaadku maxaa u jeeda asal faasida ma nawowi ee khilaafka daahiriyada oo meesha ku jiro cad buu garab maraya ijmacna guurinaya shiicada iyo anwaacdeeda xata zaydiya ayuu leeyahay isagoo khilaafkoodu tuuraya marka seed u tidhi nawowi ma laha asal faasida fii xikaayati alijmac ijmaaca haddii la soo guuriyo maxaan yidhi maxaa loo shardiyaa saddex shardi fii xujiyatihi wاlاxtijaaji bihi ninka soo guuriya waa inuu yahay xaafid nin imaama muطalica oo madaahibta yaqaana o anlaa yakuun lahu aslun faasidun fii naqli اlijmaac saddex anlaa yusarixa caalimun aakhara muطalic biاlkhilaaf caalim kaloo muطalic oo imaama asagoo hadduu yidhahda masalada waa isu khilaaf waاkhtalafuu fii kada fii kada fii kada ayib wadaad ba wuxuu soo guriyey ajmaca اlummatu calى ana dabiixaة اlmurtadi xaraamun rag baa soo guuriyey mundir wuxuu leey waاkhtalafuu fii dabiixaة اlmurtadi maxaan leenahay awsadkiisa ka akhriya waاkhtalafuu fii dabiixati المrtd waa caalim muطلc اتafق الcuلamاء أنhu min أعلم الناas bاlkhilaaفiyaat min أعلم الناas أعلم الناas min min waa maqsuuda huna maaha tii lagu kabahaya meesha ayib inaad ifahanteen baan u malay nawowi marka yaaran ku mashquulinine saddexdaa shardi haddii la helo waa kal xadii xadiidku war ma la xujaystaa shuruud baa u tirsan soo maaha shuruud shan ah waa inuu kan yahay waa inuu kan yahay waa inuu ka badbaado inqitaac waa inuu ah, ninka weri uu daabid yahay daabidu xifdin aw sadrin waad wadaysaan una cilla qaadixa idan markaad heshaan intaa shuruud maxaad leedihiin tig baad saaraysaan soo maaha ijmaaci haddii saddexdaa shardi laga helo tig baanu saaraynaa imaamu nawowi markuu ka tegaya khilaafka daahiriyada ooma arka in khilaafu daahiri u muctabar yahay taa ogaada laa yactadu bikhilaafi daahiriyati ayb aaniyan laa yactadu bikhilaafi shiicati waa asaga madhabu qabo shaaficiya badanna ay ku taageersan yihiin looga horeeyey loogana dambeeyo marka waa masalo kaloo khilaafi ahoo laysku hayo khilaafu ahli اlahwaa kashiicati wاrawaafidi wahayrihim ma la ictibaarin mise maya waa masalo fiqi ah laga niqaasho nimanna waa la ictibaareen bay dhaheen nimanna maya yidhaahdeen nimanka maya yidhi maxaa ka mid ah nawowi sidoo kale waa laisku khilaafay daahiriye ma culumaa mise waa caama laga niqaasho sideeduba sooba gaabiye daahiriye ma caamadan ku tirinaa wax ismooday ee ilan caamo culimo ismooday baa badane mise waa min alculamaai baa laga niqaashay niman yidhahda sidooda waa caamiya ah, waxba la weydiinina waa jiraan niman yidhi waa culume ah, ha loo tiro dhigana waa jiraan niman yidhi waa culume laakiin baabulqiyaas markaan marayno waxba laga dhagaysan maayo idan ma la ictibaarin khilaafu daahiriyana waa masala khilaafiya hadduu imaamku doorto ra'yiga lama ictibaarinayo laysa lahu aslu faasid iska ogow asaga ikhtiyaarkiisa fiqiga usuuliga ah laakiin asal faasida ma laha maxaa yeele masalada aad aad leedahay waxbuu soo guuriyey yaaba masale mukhtalaf ah oo laysku hayaa ma ninkaa warkiisa ma la yeeli mise lama yeelayo inaad fahantaan fahanteen ba ila tawsha iyada وxadثna yaحya بن yaحyى qال قرأت عlى mالك عن بن شhهاaب عن curوة بن زbayr curwaة بن زbayr can caiشha radi اllahu tacala canha rasul sal slam kaana yakhtasilu min inaa'in nabigu wuxuu ka qabaysan jiray weel wa huwa weelkuna alfaraqu alfaraqu wey xeedho ama weel weyn wey faraqu way iman doontaa ibnu sufyaan baa fasiri doonee waa weel qaada saddex suus buu dhihi doonaa waa weel qaada yasacu ثalaaثa aasucin saddex suus buu qaadaa suuskuna waa laba litir iyo jacab bimacnaa waa weel lix litir qaada lix litir ayb kaana yakhtasilu min inaain buu nabigu ka qabaysan wahuwa inaaguna alfaraq weeye min aljanaabatu kaga qabaysan jiray xadaanaa qutaybat bnu saciid weel weyn weeye kuwa ku ka yarnaba waa ku qabaysta ayib xadana qutaybat bnu saciidin qala xadana lay bnu sacdin xadana muxamed cafan xadana ibn rumxin muxamed ibn rumxin ibn lmuhaajir waynu soo maray ahbaranaa alley bnu sacad marka qutaybe iyo ibn rumxin baa kilaahuma cayn ley xadana qtaybt bn saciidin abubakr bn shaybata wcamru naaqidu wazuhayr bn xarbin qaaluu waxay dhahen intaasoo wadaadaah xadaana sufyaan xadaanaa sufyaan wadaadaha dambe marka waa qutaybe iyo abubakr bn shaybata iyo camru naaqid iyo zuhayr afartaas qaaluu xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna loo jeedaa kilaahumaa kilaahumaa waa ibnu cuyayne iyo lay lay ibnu sacad oo sanadkii hore kusoo marteen iyo sufyaan kilaahuma can الzuhri can curwata can aisha radi alahu taala qaala hooyadan waxay tidhi kaana rasul lah sal slm rasulka l wuxuu yakhtasilu kii ku qabaysta fi lqadaxi weel buu ku qabaysan jiray xeedho weyn ama baaf weyn ayb wa huwa alfaraqu faraq baa la yidhaahdaa wa kuntu akhtasilu waxaan ahaa mid qabaysata ana aniga iyo wahuwa subanuhu fi linaai اlwaaxidi hal weel baan ka qabaysanayn oo biyaha ka darsanayn wa fii xadiii sufyaana la fi xadii ley xadiika sufyan waxaa ku jiro riwaayada ley aan ku jirin qaala qutaybatu wuxuu yidhi cafwan min inaain waaxidin hal weel wa kuntu aktasilu ana wahuwa fi linaai lwaaxid basay ahayd yay qaabkii hore ahaa sufyaan baa wuxuu yihi min inaain waaxidin min meesha fi linaai lwaaxidi ah umbaad fiida ku bedeli min ashana waa goyn maxay noqotay min inaain waaxidin ayib qaala qutaybatu wuxuu yihi qaala sufyan ibnu cuyayne wlfaraqu faraqa laguu sheegaya nabiga iyo caaisha ka qabaysteen alaau aasucin saddex muxuu qaadaa suus aasuc marka waa jamcu saacin marka alaaa aasucin saddex sa suus buu qaadaa halka saacna waa laba litriya waxyar wey laba litriya waxyar ayib xagga beegitaanka marka la beegan waa laba kiiliyo rubuc ama laba kiiliyo badh waxaad tootan ku sheegay almuhim waa caagasha litirqaad ah ama biyo ka badan buu nabigu markaas isagii xaas ku qabaysanaya waa laba ruux adoogo laba ruux laba ruux marka idinku kiina ogu yar toban litr buu ku qabaysanaya jeerigaal labaatan litraa ama toban litraad kasii daynaysa ayb marka biyaha ayaan lagu ciyaarin biyaha ayaan lagu ciyaarin waa nicmo ilaahay ummadda siiyey marka la waaya dhibka lala kulmo waad aragteen oo mano waxay tahay waad aragteen ilaahay waa badiyey subxaanahu wa tacaala ilaahay waa badiyey ayb biyo la-aan meeqa maalmood baa la noolaadaa ilahay naxariistiisa biyolaan waxaa la oo badnaan cinda alaطibaa'i wa culamaai cilmi اlixyaa waxay yidhaahdeen saddex maalmood saddex maalmood raashin la'aan markaad noolanaysa saddex maalmood biyo la'aan waxaa weeye markaad waxaad xunteelayso laakiin qorax iyo socod aad ku jirto biyana aad weydo saddex ber wixii ka dambeeya dhulkaa taallaa adoo biyo haysa raashin la'aan intee la noolaadaa toddoba maalmood shaybe shaygu ka adag yahay ilaahay subxaana wa tacaala waa badiyaa waa badiyaa biyaha iyo baadka yaa badan biyaha badan maxaa yeele baahida biyaha loo qabo ayaa ka dara midda loo qabo baadka iyo cuntada raashinka hawala-aan oxygen la-aan imise maalmood noolaan kartaa saddex daqiiqo saddex daqiiqo naqasku haddaad hawo weyda saddex daqiiqo wax ka badan qalaf naftu bay kaa hadaysa hawo iyo biyo keebaa badan hawadaa badan ilahay naxariista u fiirso waad iska socota waad iska jiidaysaa waad iska neefsano waad ciyaari oo ilahay baad ku caaya hadda hawadii uu rabbi ku siinayay ee hadduu kaa xidha qalaf baad rabbi ku caaya oo diinta ku higaada oo alla ku dulmiy iyo diinkiis ila markaasuu iska haadaynayaa ninka reer qalaf wuxuu yidhi ilaahay dulqaadkiisaa loo dhammaaday kii fartaagaaba hadduu ilahay qalaf ka siinayo oo kii iswaalaba madaxa la jebinayo oo kii khaldamaba madaxa lagu dhufanayo waa la kala hagaagi laha ilaahay baa xaliima ah, uu sugahay nin walba marka sanku taagaybu erayga markaa dhankaa laga eego waa roon yahay laakiin qaabka loo dhigay midhihiisu waa qallafsan yahay soo sidaa ma aha ayib marka ilaahay naxariistiisa wey biyaha yaan lagu ciyaarin yaan la baatulin ha la ilaaliyo tuubada ma joogta biyihii ceelka ma shaqaynaya haw waxaa laga yabaa inaad tuubada furto markaad weysani oo intaad rumayn iska furanta show waa socotaa waad farxalanaysa waad luqluqaan way socdaan in yaroo kugu filan fur gacanta buuxi xidh faraxalo saa kuwa inuu ceel kuu joogo ama tuuba kuu socoto ma aha macnaheedu inay bannaanta in lagu ciyaaro naxariistaa ilaahay subxaanahu wa tacaala وxadثna qتaybaة بن سعيid cafوا xageen maraya وxadثnii cubayd الlah بن mعاad الcambري qال xadثna abi abihi mعاad بن mعاad الcambري qال xadثna cاaشha cاaشha nowrt رضي الله taعالى عنها cafوا xadثna شhuعبة شhuعبة بن الحajاaج عن أbي bكر بن xفsi abi bكر بن xفs magaciisa cabdالlahi baa la yhahda cabdالlahi بن xفs الqرشي عن أbي سلم عبدالرحمن qاaل abi abibakr eh, abibakr cabdulahi bn xafs alqurashi weliba reer bani zuhra wey abu salama isku qoys yihiin reer bani zuhra w zuhri can abi slm cbdiraxman bn cawf azuhri qaala wuxuu hi abu salama dakhaltu calىa caaisha caaishana waa habaryartii xagga noogmada la socda abu salama caaisha waa hooyadoo si adba hooye kuugu tahay dhanka laga eego waa nabiga xaaskiisa wey dhan kale qaraabanimo kalea ka dhaxayso caaisha waxay u tahay abu salama habaryar bay u tahay agga nugmada oo umu kalum bint abibakr sidiiq baa abusalama nuujisay islaanta naaskeeda aad nuugto walaasheed maxay kuu tahay waxay kuu tahay hooyadaa tii la dhalatoo kale hooyadaa gabadha la dhalatay maxay kuu tahay habaryartaa gabadha islaamada naaskeeda aad nuugtay caanaheed aad nuugtay shan goor ama ka badan nuugtayna walaasheed maxay kuu tahay habaryar tii aad nuugtayna hooyo abu salama marka caaisha habar yar lanna abu salm waxaa nuujisay umu kalum binti abibakr sidiiq caaishana waa ina ayo taa la socda dahaltu calaa caaisha caaishaan u galay ana aniga abu salama iyo wa akhuuha min aradaaca iyo walaalkeed nuugmada nin walaalkeed ah xagga nuugmada isku naas nuugeen ayaan iyo anigaa u gallay muusan sheegin asaga qaraanada ka dhaxaysa laakiin waa la ogyahay waa caan waa la yaqaana ninkaas cabdullahi bn yaziid baa la magaciisa la sheegaa ninka ay walaalaha yihiin caaisha xagga nuugmada cabdullahi bn yaziid inuu yaha la sheegaa fasa'alaha cabdullahi bnu yaziid ama walaalkeedba wuxuu weydiiyey can husli الnabiyi min aljanaaba nabigu qaabka uga qabaysan jiray janaabada calayhi الsalaatu wasalaam fadacad hooyada marka hadalba way iska daysay si toosaan idin tusayaabay tii si ficil ah ayaan idin tusahaya fadacad waxay u yeeratay hooyadan biinaa'in weel biyo oo weyn bay tiraa lay keeno qadra saaci sus qadarkia ah. laba litriya badh caagad biyoay tiraa lay keeno fakhtasalat way qabaysatay hooyadan caaisho waxay u qabaysanaysaa laba nin laba ninoo maxramkeed ah mid habarin bay u tahay midna midna oo walaalkeed somayna fahmi wa baynanaa wa baynahaa sitrun annaga iyo caaishana waxaa noo dhexeeya daah daah bay xidhatay ayib qaarkeeda hoose aan laga arkayn laakiin madaceeda kore ay arkahayaan lanna waxay rabtaa inay fahamsa madaxa u darane sida loo dhaqahayo biyaha nabigu u dhaqi jiray madaxu gaarsiin jiray wa afraqad waxay shubtay calaa ra'siha madaxeeda ee biyihii ku shubtay alaaa saddex goor bay ku shubtay qaala abu salm wuxuu yidhi wa kaana aswaaju الnabiy xaaska nabigu waxay ahaayeen ya'khudna kuwii gooya min ru'uusihinna timahooda waxbay ka goyn jireen xataa takuuna ilaahay timuhu noqdaan ama ru'uustuba hadda loo jeedaa timihina weeye kal wafrati timo bukol ah wafradu waa inaga soo maray wafra iyo jima ama juma iyo lima somayna soo maray ayib timaha bukulkee dhagaha dhagahun qariya ayaa wafrada la yidhahda dhagahun soo gaadha kuwa garbaha ku soo dhace ee dhagaha soo dhaafana ee garbaha soo gaadhana maxaa la yihahdaa juma kuwa garbaha si fiican u dhace ka dareerana lima ayib hooyooyinkeen intuu subaru noolaa tima dheeroo badan bay lahaayeen calayhi salaatu wasalaam hooyooyinkii saasay ahaayeen markuu nabigu dhintay bay timaha inay gaabiyaan bilaabeen siay ugu dhib yaraato ciday u shallaystaan iyo ciday isu qurxiyaan midna ma jiree timaha way gaabsan jireen taa waxay daliil u tahay gabdhuhu hadday u baahaan timaha ina iska gaabin karaan timaha inay gaabsan karaan ayib taa waa masalo taa hadda waxaa naga khusaysa in nabigu ku qabi istan jiray mararka qaarkood qadru saac suus laba litir oo biyo ah laba litir oo biyo xataa weyse idima daqda idinku weyso ayib marka biyaha waa in la ilaaliyo wadaadka rab xasan waxaa la yidhi yaa wiilkiisa ka dhintay markaasaa la yidhi wiilkii hebel ah uu dhintay baraka beelu ha dhinto biyo hallays buu ahaa buui weyse bi'is buu ahaa weyse bi'is oomanaa la joogaa biyaha qaali ah sida subagii baa inaad ku dariigta gacmaha ood wax yar mariso ood wajiga saa u marmariso oo wax yar meeshaad ku weysaysatay aan biyo badan lagu arag haan dhan baa la rabaa in oo toban litir ka badna inbaa reer dhan iyo xoolo doon iyo dadba laga waraabinhaya lagu weyso laga qabaysanaya marka wuxuu hadhinta baraka beeluhu weyse bi'is baha biyo dhammays bahabu yani waa biyuhu meesha ka joogaan almuhim sheekh mustafa warkaa iskala le wadaadkii dhihi jiray alfaafa li wa ana sayidulbayc iyo alfaafa waa maxay waa facaliya faraa'id sarfiga araadkooda adii hore waa dhibi jir xisaabna lama aqoonin oo de xisaabtu naftay dadka u keentay xerta aad bay ugu rafaadeen faraaidka iyo dhaxalka facalalo baalka dhibiga geel diday masaadirtaas dhexyaac iyo maanta dhow xifdi facale iyo aad ficulo ku haysaan iyo ficila hala kala duwo kan mudaariciisi kan maadigiis waxbaa soo imaanaya xunbaa ishardinaya marka xifdi iyo maskax badan bay u baahanta wa ana sayidulbeyc kitaabu lbeyc minhaajin waa kitaabka ugu adag ninka soo maray baa soo maray ayib cibaado mabaanadkaba meel yaroo dhaharada dhexeeda oo ra'dida ra'ad nifaas iyo muxuaha mustaxaado iyo howlaheedii zakawaadka meelaha dhexdooda oon badnayn uu iska fudud yahay haddaad ka baxdo beyc iyo mucaamalaadna waa hawl roon siyaase iyo jaraaxaad iyo qada iyo la geli la fahmi karo beycu laakiin raggii soo akhrisaa waa adag yahay wuu ku faantami jiray howlahaas ayib wadaadka habeenooda ka sheekeeye way dhihi jiray maalihi sacun wa ximaarun wa muxuu yidhi arbaca naagaati wadalika yadul calaa ragnimati wadaadkii wey waa laga sheega anu ma maqan laakiin sheekhaygibaa ii sheegi jire sidaa yidhi dhimbala marka in suus wax uu nabigu ku qabaystayna waa aragtaan haddana waxaan soo maraynay saddex suus biyo asagii caaisha ku qabaystay muhiimaddu biyaha lagu qabaysanaya qadar ma laha laakiin biyaha ku ciyaarin wallahu subxaana wa tacala aclam